السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu haynay qofkii xanuunsanayay guurkiisii wuxuu sheekhu waa raajixu lalaa sida noo xooga badan waxa weeye sixatu nikaaxi lmaryadi qofkii xanuunsanaya guurkiisu inuu ansaxayo weeye wuquucu tawaaruhi isku dhexlidna inay dhacayso weeye bihi guurka wujuubu lmahri lmusama meherkii la magacaabayo inuu waajibayo weeye in kaana hadduu yahay aqallo mid ka yar min mahri lmithli dumarka labidkaa ah meherka lagu guuriyo hadduu ka yar yahay ee fain kaana hadduu yahay agfara mid ka badan tawaqafa zaayidu zaayidkii dheeraadkaasi wuxuu ku joogsanayaa calaa ijaazati lwarafa kuwa dhaxlaya bannayntoodii ogolaanshahooda awidaayin in aamin kuwii daynta lahaa in kaana hadduu yamassu mid taabanaya bixuquuqihim xuquuqdooda hadduu taabanayo ama alqowlu qowlka yoodhadu bifasaadi nikaaxi mutlaqan guurku inuu fasahaadayo ayadoon la kala qaadin fa qowlun daciifun qowl daciifa weeye maxaa yele lianna nikaaxa guurku min alxawaa'ij alasliya baahiyaha asliga ah ayuu ka mid yahay lilinsaani qofka u sugnaaday walaa xajara waxa yiraadaho calalmariidi qofka xanuunsanaya ka saarannina ma jiraan fiima huwa min xawaa'iiji asliya waxa baahiyiisa asliga ah ka nikaaxi sida guurka bimahrlmili mahrmahaal ugu guursado oo kale ama idaa habata haddii ay sugnaato anna qasda almariidi kan xanuunsanaya ujeeddadiisu binikaaxii guurkiisa ula jeeda uu yahay alidraar alidraaru dhibid bilwarasati dadka dhexlayaasha u dhibo fayumkinu yumkin waxaa suurtagala alqowlu odhaa fi hadihi alxaala xaaladaa dhexoolaya bicadami tawaarusi bi inaan laysku dhexlaynin raddan iyadoo layshortaagayo liqasdihi sayid qasdigiisa xun iyadoo layshortaagayo waxaa sheekhu inoo soo tilmaamay qofka xanuunsanaya ee xanuunkii geerida ku jira guurka uu xilligaa guursado iyo si ay culimmadu isugu khilaafeen tii buu markaas loo gabagabeynayaa wuxuu leeyahay qowlka raajixee xoogga badan waxa weeye inuu qofka xanuunsanaya guurkiisu ansaxayo waxa kaloo weliba raajixa in guurku ha ansaxee la ysku dhaxlayo waxaa kaloo weliya raashaxa in wixii loo magacaabay magacaabaye musamaaha ee ruuxa dumara loo magacaabay uu u waajibayo oo u sugmayo waa haddiise waxa musamaahay markuu u waajibayaa uu ka yar yahay meermasaan iyo dumarka lamidka ah, wixii lagu guurin jiray hadduu ka yar yahay weeye hadduuse ka bato oo masalan meermasaankii oo kale ka soo qaad wuxuu noqday shan halaad isaguna waxa uu ku guuriyey toban halaad intaa dheeraadka ahe shantaasi waxay ku joogsanaysaa kuwan dhaxlaya ogolaanshahooda haddii ay ogolaadaanna way wada yeelan haddii ay inta dheeraadka ahee meermasaalka dheer ay markaa diidaanna waa markaa la joojin ama kuwii markaa daynta yaqaanta ku lahaa banayntooda ayaa markaa lagu joojin haddii xuquuqdoodii iyo dayntoodii markaa uu raad ku keenayo laakiin qowlka isagu odhanaya in nikaaxa uu faasid noqonayo ayadoon la kala qaadin waana qowlkii imaamu maalik uu qabaye wuxuu leeyay waa qowl daciifa maxaa yeelay guurku waa baahiyaha asliga ee qofku uu leeyahay waxa qofkan xanuunsanayana waxa yidhaahdo hor ka saaran arrimihiisa danihiisa asliga ma jiraan sida inuu ku guursado mehermasaal doorka la midkaa taa uu guursanayo meherkooda oo kale inuu ku guursado waxa yidhahda kama saarna oo waxa dhici karaa inuu dee inay u adeegto iyo inay u shaqayso iyo inuu markaa doonayo laakiin haddii uu sugnaado in qasadkiisu uu yahay guurkan wuxuu ka qasinayaa inuu ku dhibo dadka warasada oo qof uu soo dhexgeliyo ama ay gabadhan wax la doonayo waxa suurtagala xaaladdu markay sidaa tahay inaan markaa laysku dhexlaynin oo qasadkiisa xun markaa lagu radinayo aan loo ogolaanaynin waraajicu lanaa sida inoo raajixay waxa weeye sixatu nikaaxi lmariidi ka xanuunsanaya guurkiisuna ansaxayo wa wuquucu tawaarui bihi isku dhexlidna inay dhacayso wujuubu lmahri musamma meherkii la magacaabay la waajibayo in kaana hadduu yahay meherkaasi aqalla mid ka yar min mahri lmihli fain kaana hadduu yahay agara mid ka badan tawaqafa ama tawaqafa zaaidu waxaana ku tujiya cala ijaazati lwarasati warasada iyadaka dhaxlaya banayntooda awidaynin ama kuwii daynta lahaa in kaana hadduu yamasu bixuquuqihim wa hadduu xuquuqdooda taabanayo ama alqowl araada bifasaadi nikaxa mutlaqan guurka mutlaqaaninu wasaadayo fa qowlun daciifun qowl daciifa weeye hayra liana nikaaxa guurku min alxawaajil asliya baahiyo asliya lilinsaani qofka u sugnaaday buu ka mid yihi walaa xajira xayiraadina kama saarna cala almariidi qofka xanuunsanaya fima huwa min xawaaiji asliya waxa danihiisa asliga ka mida ka nikaaxay sida guursiga bimaalin misliga ku guursado oo kale ama idaa habata hadduu sugnaado ama hadalkiisa ha ku sugnaado yani si uu ku sugnaado ama ciduu ku yidhi ama colaad iyo dagaal isagoo ku jira udhe haddaan markaa qofka soo dhexgelin waayo kale ayuu yidhi ana qasda almariidi ujeedada kan xanuunsanaya binikaaxi ula jeedo inuu yahay adidabaaru dhibid bilwarasati uu dhibo qof ku soo daro fa yumkinu alqowlu waxaa suurtagala odhaa fii hadihi alxaalati xaaladdaana bicadami tawaarusi bihi inaan laysu ysu dhexlaynin iyadoo la celinayo la waabimayo liqasdihi sayi qasadkiisaa xun talaaqu lmariid kaasi wuxuu aha guurkii ebalfurida uu qofkii xanuunsanaya iyana wax furo idaa idaa alaqa almariidu marada mawti kii xanuunsanaya xanuunka geerida zawjatahu markuu fura almadkhuli biha ee uu la aqalgalay alaaqan baa'inan alaaq baa'in go-anna uu furo biqayri ridahaa iyadoo raalli ka noqonin faina alaaqa yaqacu inda alfuqahaai waa dhacaya ilaa annahum ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii miiraasiha dhaxalkeeda fadahaba aljumhuuru jumhuur ulculamaa waxay ku tageen ilaa annahaa tarisu inay dhaxlayso raddan iyadoo la celinaya liqasdi zawji asayi zawji qasadkiisa xun alladii kaasoo araada uu la dooray alladii kaasoo araada uu la dooray bihada alaaqi xirmaanahaa inuu seejiyo min almiiraasi dhaxalka waqaala shaaficiyu imaam shaafici wa daahir waxay yidhahdeen laa taridu dhaxli mayso lianna talaaqa albaa'in talaaqa baayinka ah go-an yaqdacu lmiiraasa dhaxalka ayuu jaraa walaa cibrata wax ka soo qaadma male bilqasdi albaatili ujeeddo markaa qarsoon lianna axkaama tubnaa waxaa lagu dhisaa cala daahira sida muuqata wallahu ilaa man yatawalla saraa'ira wixii markaa siday qarsoonna ilaahay baa markaa isagu tawlinaya waxau sheekhu leeyahay qofka xanuunsanaya furiinkiisii talaaqu lmariid talaaqu lfaarina waa la yidhaahdaa kii ka cararayay dhaxalka furiinkiisa wuxuu leeyahay qofkii xanuunsanayey ee xanuunkii geerida xanuunsanayey haddii uu furaxaaskiisii ay is-arkeenu la aqalgalay ama dukhuulo markay tahayna wuu keeni doona imkii wuxuu uhi waa almadkhuuli biha gabadhay markaa is arkeen oo jidhkoodii isgaadhay ayuu furay waana dalaaqan baa'ilan buu furay bikayri rida dalaaq baa'ina dalaaqu rajci baa'in buu u qaybsamaa dalaaqu saddex xaaladood baa'in buu noqdaa marka ay dalqadu dhammaadaan ee masalan qolyaha qaba sala la dabadabo saddexdii dalqadood ba wada rido amaba dee sida laisku waafaqsan yahay dalqad iyo dalqad iyo tii ugu dambaysa weliya dalaq daa'ima buu noqonay weliba baynuuna kubraa baa la yidhaahdaa oo dib isuga soo noqon karaan ilaa ay nin kale ay iskood isu guursadaan oo muxallil ahayn oo ay kaa kalena kala tagaan oo ay ka cadad bacd mar kale kadib ay isguursan karaan kaa dalaq daa'ina baa la yidhahdaa dalaaqa qabla dukuulka aheena is aragna waxaa la yidhahdaa daa'im baa isagana la yidhaha markaasay baaninaysaa in nin kala guursanaysa mar haddaana is arag hema iyagoo ay wax bixisay ee khulacaana daa'im baa isagana la yidhaahdaa oo mar hadday iyadu wax bixiso daa'im buu noqonayaa dalaaqaasio mid go-ay oo soo ceshi ma leh laakiin dalaaqa aanay dalqadihii dhammaanin ee bacda dukhuuliya is-arag dabadii ah ee iyada codsigeedana aan ku imanin ee hal dalqa ama laba dalqa la furo kaa isaga dalaaq rajciya baa la yidhaahdaa inuu nigu soo ashadaa buu leeyihi marka iminkan ruuxii xad ninka xanuunsanaya ayaa wuxuu furay xaaskiisii aysakimu talaaqan baa'iman bikayri fidaha halkan wuxuu kaga saarayaa haddii iyadoo ay codsato oo markaa xaggeeda uu ka yimaado furiinku khulul yahay ayuu meesha saraya dalaaq baa'ina dee qabla dukuulada maaha waa ka yidhi almadkuuli biha waa gabadhaa un ay u dhammaadeen dalqadaheedii talaaq wuu dhacayaa bay cinda alfuqahaa horta dalaaqi way isla waafaqseen inuu dhacayo laakiin waxay isku khilaafeen dalaaqii ha dhacee ma dhaxlaysaa ruuxa dumar ee xilligaa isagoo xanuunsanaya oo dhuun yeelinaya uu furay dhaxal ma yeelanaysaa jumhuurku waxay ku tegeen iminka saddexdii kale ayaa dhinac markaas wada maraya oo imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo axmed baa meel wada maraya iminka imaamu shaafici baa markaa isagu gaar ka noqday waxay ku tageen saddexdaa imaam inay ruuxaa dumari dhexlayso oo maxaa yeelay furiinka xaaladaa uu furo ayaa waxaa ka muuqanaysa ruuxan dumar inuu ujeedo dhexalka inuu seejiyo marka qasadka iyo ujeedadaa xun uu leeyahay ee ruuxa dumar in laga yaabo intaa inay soo wada noolaayeen oo markaas furay ee doonaya dhaxalka inuu ku seejiyo iyadoo qasadkiisa xun meesha laga saarayo ruuxii dumaraha dalaaqi ha ku dhaco ha furanto laakiin way dhexlaysaa halka imaamu shaafici iyo abudaahirku ay markaa qabaan in aanay dhexlaynin waxay leeyihiin dalaaqa baayinkaah miraaska wuu jaraa oo dalaaqa rajciga ah weeye ka laysku dhaxlaa qasad qarsoon oo aan innaga inoo muuqanna waxbaa iyadana cibro maloo lagu dhisi maayo way axkaamta waxaa lagu dhisaa bay leeyihin wixii noo muuqdo uun wixii sirahe qofkan u qarsoonna dee ilaahay ayay u taalla ilaahay baa tawalinaya laakiin inagu waxba ku dhisi maynay yidhahdeen in badan baana imaamu shaafici yani madhabkiisuga arrimo saas oo kale iminka nikaaxu taxliilka oo kale haddii aanu sulbilcaqdiga dhicin haba lagu soo heshiiyey haddii lawdusha inta laga soo hesho la iska soo raaco oo guurkii caadi laga dhigo yani waxay qabaan inaan inu markaa saxiix noqonayo ee markuu caqdiga galo ayo heshiiska markuu ku dhacanba ayuu noqonayaa mid wax fasaadiya طalaaqu lmariidi idaa طallaqa almariidu markuu furo marad almowti xanuunkii geerida xanuunsanyii zawjatahu xaaskiisii almadkhuli bihaa ula qalgalay طalaaqan baa'inan markuu furo طalaaq baa'ina bigayri ridaaha fa ina طalaaqa yaqacu waa dhacaya cinda alfuqahaa'i ilaa annahum ikhtalafuu waxay isu khilaafeen fii miraasiha dhaxalkeeda fadahaba jumhuuru waxay ku tageen ilaa annaha tarisu inay dhaxlayso raddan iyadoo layso taagaya liqasdi zawji zawja ujeedadiisa asayi xun alladii kaasoo araada ula keenay bihada alaaqi furiinkan xirmaanaha inuu seejiyo min almiraasi dhaxalka wa qaala shaaficiyu ahludahir waxay laa tarisu dhaxli mayso lianna alaaqa albaahi yaqdacu lmiraasa dhaxalka ayuu jaraa walaa cibrata bilqasdi albaatini qasad iyo ujeeddo qarsoonna cibro iyo wax ka soo qaad male liannada axkaama tubnaa waxaa lagu dhisa cala daahiri wallahu yatawala saraa'ir wamaca ana ljumhuura qaaluha iyagoo yidhi bimiraasi lmuallaqati baa'idan gabadhii baa'inadahaydee la furay inay dhaxlayso ilaa annahum ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii madaa baqaa'i xaqi zawjati fi lirsi waxay isku khilaafeen ilaa xilliga uu joogayo dhaxalkana ruuxa dumari ay ku leedahay xaqa ay ruuxa dumari ku leedahay dhaxalka ilaa inteebuu joogayaa iyo isku khilaafeen fa cinda alxanafiyati xanafiye agteeda tabidu maa daamad fi lcidda intay ciddada ku jirtay hadduu dhinto way dhaxli wa cinda alxanaabilati xanaabiladu waxaa tabidu way dhaxli walow inqadad ciddatuhaa habadbooda ciddadeedii maa lam tatasawaj intaanay nin kana guursan waqaala imaamu maalik wuxuu i taridu waa dhaxaysaa sawaun inqaday ciddatuhaa ciddeeda haggooda aw lam tanqadi may goynaa tazawaja ki kala guursataya aw lam tatazawaj may guursanina wa cinda aljacfariyati qolada jacfariyada taridu waa dhaxlaysaa fii khilaali sana sanad dhexdii bay ku dhaxli min talaaqihaa laga soo bilaabo maa lam tatasawaj intaanay guursanin waxau leeyahay sheekhu jumhuurku ayagoo ku tegay oo isla waafaqay inay gabadhan daa'imadahay dhexlayso haddana waxay isku khilaafeen ilaa goorma iyo ilaa xillima ayuu taagnaanayaa ee ay xaasku xaq u yeelanaysaa dhaxalka marka axnaaftu waxay leeyihiin haddii uu ninkii gabadhii furo isagoo xanuunsanaya iyadoo weliba ciddadiina ku jirtana uu dhinto markaa way dhexlaysaa haddii se ayadoo cadadbaxday uu dhinto dhaxalma yeelan wey cinda alxanaaf xanaabiladu waxay leeyihiin maya waa dhaxlaysaa walow ciddadeedu waa haggoodo intaanay guursanin mar haddaanay guursanin oo xanuunkiisii waa dheeraaday dhulyaal buu iska noqday yacnii sanawaad ayuu jiifay ciddadeedii habagoodee mar haddaanay nin kala guursanin waa dhaxlaysaa imaam malik wuxuu leeyahay way dhacdaysa ama addoonyadu ha dhammaato ama yay dhammaanin nin kale ha guursato ama yacni yay guursanin qoyaa jacfariyada la yidhaahdo waxay leeyihiin ayagu sanad gudihii ayuunbay markaa ku dhaxlaysaa furiinka marka laga soo bilaabo laba arrimood bay yidhahdeenoo waana inaanay sanadba dhaafin waana inaanay guursanin haddii ay guursato dhaxal ma yeelayso hadday sanadka badatana walow yaanay guursaninbe ma dhaxlayso wamaa ana jumhuura iyadoo jumhuurtu qaaluleen bimiiraasi lmuallaqati baa'inan gabadhii baa'inaad lagu furay baa'inan alaaqan baa'inan la furay iyagoo yidhi yani way dhaxlaysaa ilaa annagoo ikhtalafuu waxay isku khilaafsayeen madda baqaa'i xaqi zawja ilaa xadkaw baaqi ahaanayo xaqa gabadha ay ku leedahay filirsi dhaxalka fa cinda alxanafiyati taridu waa dhaxlaysaa maadaamat fii ciddatiha inta ciddada ku jirto wa cinda alxanaabilati taridu way dhaxlay walow inqadat ciddatuha haba goodee maa lam tatasawaj intaanay guursanin waqaala imaamu maalik wuxuu taridu waa dhaxlaysaa sawaun inqadat ciddatuha goya oo am lam tanqadimay goynaa tasawajad guursataya am lam tatasawaj may guursanina wa cinda aljacfariyati taridu waa dhaxlaysaa fii khilaali sana min talaaqihaa laga soo bilaabo furiinkeeda maa lam tatazawaj intaanay guursan ama idaa kaana talaaqulbaayinu talaaqa baayinkii marka laga qabla dukuuli fa ina zawjata tarisu ayada waa dhaxlaysa calaa qowli imaami maalik walaa tarisu ma dhaxlaysa calaa qowli alxanafiyati walxanaabila waاkhtaara alkhalaalu khalaal wuxuu doortay sheekha khalaal la yidhahdo min alxanaabilati ka mida miiraasa dhaxalkeeda ayuu doortay whada huwa ظaahiru waa saa daahirka min madhab اljacfariyati alaamikii dakarahu اlimaamu tuusi fii khilaafihi madhabisa alkhilaaf layidhaha sida ku sheegay waxay taasi gabadhay sarkeen haddii dalaaqan baayinkii uu yahay qabla dukuul ayagoon is arag oo gabadhuu guursaday oo aanay weli is arag oon jidkoodu iskaarin ayuu isagoo xanuunsan iyo xanuunkii geerida ku sugan ayuu furay wuxuu leeyahay furiinkaas horta waa dhaxlaya waa dhaxayaa laakiinse gabadhi way dhaxli sida imaamu maalik uu ku tegey xanabiye iyo xanaabilana agtooda ma dhaxlayso imaam shaaficiyada hadalkooda wadaa dee baan markaa iyagu dhaxlayn bay qabeen ee waa saddexdii markaa inay dhaxlayso ku tegey ayaa saa u kale baxo imaam maalik wuxuu leeya way dhaxlaysa labadii kalena ma dhaxlaysa bay leeya khallal sheekha la yidhaahdo oo xanaabilada ka midina isagu wuxuu doortay inay dhexrayso khallaanna waa sheekha abubakar baa kunyadiisa la yidhaha axmed bin maxamed bin haaruun alkhallaal baa la yidhaahdaa waana ninka loo tiiriyo inuu markaas ururiyey madhab mustaqila ka dhigay madabka axnaafta oo imaamu daabiha wuxuu odhanayaa uma sugnaanin imaam axmed madhab mustaqili ilaa uu khallaal markaa tatabucay nusuustii imaamka oo isagu uu diiwaangeliyey weliba xujadaha u sheegay yani saddex boqol hijiradu markay ahayd isaguna saddex boqol koob iyo tobankii hijirada ayuu dhintay waxau markaa ku tegey ninkaa xanaabilada ahi inay dhaxlayso waana madhabuljacfariya sida daahirka markaas ka ah siduu sheegay imaamu duusi uu markaa kitaabkiisa alkhilaaf la yidhaahdo uu ku sheegay ama idaa kaana talaaqu lbaayinu qabla dukhuuli hadduu yahay faina zawjaha tarisu aydan waa dhaxlaysa calaa qowli imaami maalik walaa tarisu ma dhaxlaysa cala alqowli alxanafiyati walxanaabilati haddaan ku soconno wakhtaara khallaalu wuxuu doorto min alxanaabilati ka mida miiraasha dhaxalkeeda huwa daahiru waa ka min madhab اljacfariyati jacfariya madhabkeeda ka daahirka wey calaa maa haddaan ku soconno dakarahu imaamu tuusi uu sheegay fii khilaafihi talaaqu lmariis bilqanuuni alciraaqi waa dalaaqa qofka xanuunsanaya bal qaanuunka ciraaq wuxuu ka qabo qarara qaanuun alaxwaal shakhsiya alciraaqi wuxuu qarriyey uu sugay buu leeyahy qaanuunka alaxwaal shakhsiya ee ciraaqiga ahi ee raqamkiisu kun siddeed boqol yahay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii ana almutallaqa gabadha la furay fii maradi lmowti tariisu waa dhaxlaysaa min zawjiha ilaa anahu jaa bixukmin qariibin buu la yimi huwa ana ana alaaqa almariidi marad lmowti laa yaqacu maba dhaxayo buu wa hada khilaafu lmacruufi kaasina mid khilaafsan sida la yaqaano fi fiqh islaami weeye min ana alaaqa yaqacu inuu dhici maadaama mar hadduu yahay saadiran mid ka soo fulay min ahlihi wlmar'atuna saalixa ay tay mid u subanta liqaaci alaaqi calayha furi in lagu rido waahliyatu alaaqi alaaqu herowgiina laa takhtalifu isma khilaafta bisixati walmarad caafimaad iyo xanuun walaa calayhi moogi axadan mid min alfuqahaai ka mido qaalayi bicadami wuquuci alaaqi lmariid qofka xanuunsan iyo furiinkiisu inaanu dhacaynin wainama ikhtalafa alfuqahaau waxay isku khilaafeen fii miiraasi lmuallaqati baayinan tii la furay dalaaq go-aan dhaxalkeeda idaa allaqaha zawjaha markuu furo wa huwa fii maradilmowti isagoo xanuunka markaa geerida ku sugan waqad xakaynaa waxaan ka soo warannay khilaafan walkhasnaa waan soo koobnayo waan soo minguurinay aqwaalahum hadalooda fii hadihi mas'ala mas'aladan ama alqaanuun lmisri ama qanuunka misriga miyaa faqad nasa waxa uu cadeeye cala ana zawja almutalaqa baa'inan ruuxa dulalii la furay dalaaq baa'ina fii maradi lmowti tuctabaru fii xukmi zawja xukm zawja ayaan loo ictibaarin idaa kaana alaaq biqayri daxa markuu yahay wa tarisu zawjahana way dhaxli idaa maata markuu dhinto wahiya fi lcidda ayagoo ku sugan fa huwa isagu qad akhada bimadhabi alxanafiya ayuu qaatay waa taadili yani had iyo gooraale wuxuu inoo soo qaadanayaa luada qaanuuni ciraaq iyo masar waayo sheekhu qaanuuni buu ahaa isagoo khilaafka balaayiga shareecada udhaxeeya oo inoo muujinayo midda labaadee waa laba qaanuuna macmuula buu ahaayo laba dal markaas lagaga dhaqmayo islaama sidaa daraaddeed ayuu markaas u muujinayay waxaa ku sugan wuxuu leeyahy طalaaqu lmariidi fi lqaanuun اciraaqi qarara wuxuu sameeyey qaanuun laxwal shasiya alciraaqi raqam waaxid tamaaniya tamaaniya lisana waaxid tisca hamsa tisca waxuu ana almutalaqa fi marad اlmowt ruuxa dumar la furay marad اlmowt taarisu min zawjiha inay dhaxli horta taa wuu sugayoo dee waa sidii ay markaa jumhuuri ku tegeen ila anahu jaa bixukmin qariibin xukunkaoda qariiba buu leeyihi ana طalaaqa almariidi qofka xanuunsanaya furiinkiisa marad almowti isagoo xanuunsanaya laa yaqacu talaaqiisu inaanu dhacaynin waana yani maadada sheegaysteed wuxuu leeyahy laa yaqacu talaaqu ashkhaasi alaati bayaanuhum almariid fii marad almowt idaa maata fii dalika almaradi watarisu zawjatuhu way dhaxday sidaas yidhi wa kaasina khilaafu macruuf fi fiqhi islaami fiqhi islaamiga yani wixii macruufka ku aab uu khilaafsan yahay min ana alaaqa shayga macruufa ku ab alaaqa yaqacu inuu dhici maadaama hadduu yahay saabiran mid ka soo furay min ahli cid ahel u mar hadduu ka soo furay walmarata weliba saalixatu ay u suubanto liqaaci alaaqi calayha alaaq in lagu rido mar hadday ruuxa duwariga u suubanto ehelkiisina uu ka soo fulay waa dhacayaa waalidatu alaaqina laa takhtalifu iswa khilaafto bisixati caafimaad iyo walmaradi xanuun walaa aclam mar haddaanu dee raabaynin oo ilaa xad waali aanu gaarsiinin oo garashada aanu ka saarin ixnuun caadi oo garashadu ay la joogto uu yahay walaa aclamu axadan qofna ma ogiyo min alfuqahaai ka midoo qaala yidhi bicadami wuquuci dalaaqilmariid qofka xanuunsanaya dalaqiisu inaanu dhacaynin wa inama alfuqahaa waxay isku khilaafeen fii miraasi almutalaqati kii la furay baa'inan daleeq baa'ina dhaxalkeeda idaa talaqaha zawjaha markuu fura wahiya wahuwa fii maradi lmowti isagoo xanuunkii dhibashada ku sugan waqad xakaynaa khilaafahum khilaafkoodii waan ka soo warranay walakhasna waana soo mingurinay aqwaalahum hadaladooda fi hadi mas'ala ama alqaanuun almisri qaanuunka isagu misrigu faqad nasahu haddii cala zawja mutalaqa baa'inan fii baladi lmowti la furay tuctabaru fii xibli zawja ayaa loo ictibaaray ilaah kala dalaaqu bikayri ridaha markuu yahay waa taarisu zawjaana way dhaxliidaa maanta markuu dhintay wahiya fi lcidda ayadoo ciddada ku sugan fahuwa qad akhada bimadhabi alxanafiya madhabkii xanafiyada ayuu markaa qaatay oo wuxuu isaguna odhanayaa maadada toddobiyo toddobaataad tuctabaru lmuطalaqatu baayina fii maradi mowti fii xukmi zawja ayaa markaas loo ictibaariy lam tardami alaaqi haddaanay raalli ka noqon wamaata lmuطaliqu fii dalika almaradi oo ku dhinta wahiya fii ciddatiha ayada ciddadeeda ay ku sugan tahay fahuwa qad akhada bimadhabi xanafiyati ayuu qaatay saadisan almowt cawaaridii samaawiga ahayd waxa uu noqonayaa ka lixaad geerida almowtu geeridu aakhiru alcawaarid asamaawiya cawaaridii samaawiga ahayd kii ugu dambeeyey weeye wabihi isaga geeridaasaa yakuunu linsaanu qofku wuxuu ku noqonayaa caajizan mid kari laawaa cajzan taaman cajzi dhammaystiranayo tarataba caleyh ka ratibayo incidaamu ahliyati aladaa in la waayo ahliyaddii gudashada fatasqudu canhu waxaa ka dhacaysa jamiicu takliifaati sharciya takaaliftii sharcigaheed ayaa ka dhacaysa lianna algarada minaa ujeedada laga leeyahay mina xagga aladaa gudasho way can ikhtiyaarin ikhtiyaar xagga laga guto walaadaau adanaa bilqudrati karid buu ahaaday walaa qudrata karidna maca geerila jirkeed ma ahaanin lannu cajzun khaalisun waa cajzi markaa khaalisa weeye walihaada saa daraaddeed baa qaala albacdu bacd ulfuqahaa waxday kan xanafiya bisuquudi zakaati inay ka dhacayso canilmayiti kii dhintay fii xukmi dunyaa xukunka adduunyada oo fala yajibu adaawaha min atarikati in laga gudaa waajib ma aha idaa kaana lmayiti waa hadduu yahay ka dhintay lam yu-addii midaan gudanin fii xayaati intuu noolaa lianna ficla almukhalafi waalmaqsuudu waa ka loo jeedo fii xuquuqi illaahi tacaala waxaanu markaa ficilkii mukallafkuna ku tagay bilmowti geerida wa cinda albacd alaakhar ka shaaficiy wa shaafici oo kale laa tasqutu zakaatu kuma dhacdo bilmowti liannada almaal huwa almaqsuudu maalku waa ka looga jeedo min azakaati zakada maal ayaa looga jeedaa laa ficlu mukallafi loogama jeedo wa ikhraaju lmaali lwaajibi maalkii waajibay bixintiisa bizakaati ku waajibayna mina tariqati laga bixiyaana mumkinu waa suurtagal oo falaa yasqudu ladaa'u addihii markaa ma dhacayo waxau leeyahy sheekhu ka lixaad waa geeri geeridana cawaaridda samaawigaa waa kii ugu dambeeyey isaga ayaanu qofka bini aadmigaa wuxuu ku noqonayaa mid caajizay cajzi dhammaystiran oo ay ka ratibmaysay in la waayo ahliyaddii gudashadu oo takaaliifdii sharcigahayd oo dhammi waa ka dhacaysaa maxaa yeeley takaaliiftan sharciga ujeeddada laga leeyahay waxa weeye inuu qofku shaygan la yimaado isagoo oo mukhtaarahoo doortay inuu la yimaado yimaadamaa laga doonayay gudashana dee waxay ku xidhnayd awood dee mar haddii geelitimin awoodi meesha ma taallo oo cajzi khaalisa ayaa meesha yimi saa daraaddeed baa xanafiyadu waxay qabaan in qofka isagoo zake lagu leeyahay hadduu dhinto inay sakadii ka dhacayso xaggan xukunka adduunyada xukunka aakhiro ilaahay bay u taalaa laakiin adduunyada hadda yacni odhan mayno waxba bixi odhan mayno yacni xoolihiisaa laga bixiyo odhan mayno oo ma waajibaysa markaa tarakadii in la guta mar haddii meydku intuu noolaa uu bixin waayey waxay leeyihiin qofkan mukallafka ficilkiisa ayaa maqsuuda xagga xuquuqdan ilaahay waxaa looga jeedaa qofka ficilkiisa ficilkiisana meesha waa ka baxay mar hadduu dhintay laakiin qoryaha kale sida imaam shaafici oo kale waxay qabaan zakadu inaanay ku dhacaynin geerida oo zakada maqsuudka laga leeyahy waa xoolaha ee ficilka mukallafka maaha saa daraaddeed baana kii mukallafka ahayd ay kuma waajibtahay kii yaraa iyo kii majnuunka ah iyo xoolahoodii sakada waa laga bixinayaa si axnaafta iyagu in laga bixinayo ma qabaan laakiin qodobyaha kale way qabaan maalka waajibka in sida tarikada laga bixiyo sakada ku waajiba waa wax suurtagala markaa ma dhacayo bay leeyihin addihii ma dhacayo waana kuwa yidhaahdo markaas xuquuqda tarikada ku tacalluqda waa shan waa kuwa yidhaahdo shantuwa dhaxala ka horeeya marka sida wixii caynta ku tacalluqay oo sakadoo kale ay ka mid tahay ayay markaa ugu horraysiiyaan saadisan waa almowtu waa geeridii almowtu geeridu aakhiru alcawaarid asamaawiya cawaaridii iyo waxyaali soo darinaya xagga samada ka imanayay ka ugu dambeeye wey webihi isaga ayuu yakuunu insaanu wuxuu ku noqon caajizan mid caajisay cajzan taaman cajza dhammaystiran oo yataratabu calayh ka ratibaya incidaamu ahliyati aladaa aliyadii gudashada in la waayo fatasqud canhu waxaa ka dhacaysa jamiicu takliifaati sharciya baa ka dhace lianna alqarada minha ujeedadu aladaau gudasho way cala ikhtiyaarin doorasho xaggeed laga guto waladaau gudashadoona bilqudrati way ahaato walaa qudrata kaladina may hanin canhuuti geerida jirkeed lannu cajzun khaalisun weeye walihaada saa daraaddeed ba qaala bacdu kalxanafiya waxay yidhahdeen bisuquudi zakaati inay ka dhacaysa cani ilmayiti fii xukmi dunya oo falaa yajibu adaa'uha ma waajibayo min atarikati in laga guto idaa kaana almayitu markuu lam yuaadiha midaan gudanin fii xayatii noolaa lianna ficla almukalafi huwa almaqsuud waa ka loola jeedo fii xuquuq illahi tacaala waqad faata ficilkaa mukalafka wuxuu ku tegay bilmowti geerida wa cinda albacdi alaakhari ka shaaficiyi laa tasqutu zakaatu bilmowti kuma dhacdo lianna almaala xooluhu huwa almaqsuud waa ka looga jeeda min azakaati laa ficlu lmukalafi maaha wa ikhraaju lmaali alwaajibi bizakaati maalkii ku waajibay zakada bixintiisa min atarikati laga bixiyana mumkinu waa suurtagalo falaa yasqudu ma dhacayo al adaawu gudashadii markaa la gudabayey ma dhacayo mujri loo yaqaanay caridkii lixaad oo geerida iyo dhimashada ahaa ayaynu ku jirnay waxau markaa sheekhu yihi ama ahliyat lwujuub ahliyadii loo yaqaanay ahliyat lwujuub faqad qumaa waxaa nii inahaa takuunu bidimna dimada ayaga iyadu ku sugnaataa walaa khilaafa khilaaf iyo murabax wa dhexeeya bayna alfuqahaa'i fuqahada dhexdeeda fii ana dimma dimada tafn tafniinay dhammaanayso bacda almowti geerida dabadeed wanaagaygii farayaha dababaheeda iyo dhammaanshaheeda bacda almowti mubaasharatan geerida dabadeed markaba aqwaalun baa lilfuqahaa'i fuqahada ugu sugan yujisuhaa waanan soo gaabinaynaa kama yeelay sida u soo socdaa ayaan aqwaashoodana aan u soo ururayna aan u soo gaabinaynaa qowlka hore ilmahayo tafniin waa dhammaanaysaa bacda almeyti mubaashara geerida dabadiiba markaba waa dhammaanaysaa haya lianna asaasa adimada asaaskeedu xayaatulinsaani qofka noloshiisa ayay ahayd asaaskeedu wa bilmowti geeridaasaana zaalad xayaatuhu noloshiisa ay ku suushay oo fatazuulu waa suulaysaa dimatuhu dimadiisii oo falaa tabaqaa lahu u hari mayso ahliyatu wujuubin ahliye waajibideed waxanan laysa laa kaamila walaa naaqisa yacni mid dhammaystiran iyo mid naaqisi toona amaa duyuunuhu wixii dayman lagu lahaa fa masiiruhaa masiirkeedii halay ku dhamanaysaa wasuquudu dhicid weeye idaa lam yatruk ilmayitu maalan owanite haddaanu xoola ka tegin walbaqaa'u inay haraysa weeye in taraka maalan hadduu xoolo ka tegey waa litacalluqiha bihi xoolahaasay ku tacalluqaysaa wa min fama halkaa inoo ka dulayna markaa yajibu alwafaa'u in la oofiya ayaa waajiba wa calaa haada alqowli waxaa ku sugan bacdu alxanaabila xanaabilada qaarkeed ayaa sidaa qaba oo ku sugan waxaa sheekhu oo inoo sheegay qofku marka uu geeriyoodo inuu noqonayo caajiz cajzi taama oo ahliyatuladaa wixii la odhan jiray ee ahayd wax markaas in lagula khidaabo laybaatikeeda inay tirmayso oo takaaliiftii oo dhammi ay ka dhacayso ahliyatulwujuubka iyada miya ayada wuxuu leeyahay ahliyatulwujuub lafdeedu waxay noqonaysay bidimma khilaafda fuqahada uma dhexeeyo dimadu inay dhammaan markuu qofku geeriyooda dabadii laakiin dhammaanshaheeda iyo fanaageeda bacda almowti mubaasharatan ma mar kale markuu sidaa u dhintaba dimadiisii miyay markaas baaba'aysaa oo ay fanaa baa ku imanaya mise waa sii yar jiraysaa aqwaal baa ku sugan saddexa oo fuqahada ay leeyihiinoo waxa uu leeyahay waa soo gaabiyo sidanaan u soo gaabinayaa waa qowlka koobaade waxay leeyihiin dimmadu waxay ku intihooraysaa bimujarad almowt ama tabni bacda almowti mubaashara mar alle markaa uu geeriyooday nafdu ka baxdo dimadiisina meesha waa ka baxday maxaa yeelay dimma waxau asaas ahaa dee nolosha bini-aadmigu uu nool yahay ayaa aasaas u ahayd mar haddii qofkii markaas uu geeriyoodayna dee noloshiisii waa suushaa meesha ayay ka baxday idan mar haddaynu saa nidhina dimadiisina waa suulaysaayoo iyaduna meesha ayay ka baxaysaa marka ahliyatu wujuubin ahliyo ahliyat lwujuub oo ahayd qofku inuu u subaday inay xuquuq mashruucay ku waajibto ula waajibto ahliyat wujuubkaasi laa kaamila walaa naaqisa midna ma jirto waxa kuu timi haddaba wixii dayman lagu ahaa maxay xaaladeedu noqonaysaa wuxuu leeyahy wixii dayman lagu lahaa haddaanu wax hoolaa ka tegin way dhacayaan wixii dayn lagu lahaa waa dhacayaan mar haddii aanu wax hoolaahoo uu ka tegi aanay jirin masiirkeedu waa suquud waxaanay fuqahaadu ay isku waafaqsan yihiin inaanay waajib ku ahayn ciddii weligiisa ahayd inuu dayntii ka bixiyo haddii aanu xoole ka tegin laakiin waa sunna weligiis hadduu waxayna karay inuu wixii dayna laga bixiyo masiirka xoolihiisi waxa weeye inay harayaan yani masiirka dayntu waxa weeye inay baaqi noqonaysa hadduu xoole ka tegey oo xoolahaasay dee ku tacalluqaysaa ay waajibna tahay in dayntii laga bixiyo sidaa waxa qaba xanaabilada ayaa qaba oo riwaayo ay leeyihiin baa sidaas ah ama ahliyat lwujuub ahliyadii waajibitaanka faqad walla waxaan inahaa takuunu bidimma dimmada ayay markaa ku sugnaataa walaa khilaafa bayna alfuqahaa'i fuqahadana khilaaf uma dhaxeeyo fii ana dimma dimada tobnaa inay dhammaanayso bacda almowti geerida dabadii walaakin fii faraa'iha dhammaanshaheeda ay markaa dhammaanaysa ay baaba'aysa bacda almowti mubaasharatan toos aqwaalun bacd ilfuqahaa'i ugu sugan duujisuhaa waana gaabinayna kadaa yelii sidaad markaa inoo soo socotaa alqowl lawal inaha tabni waa dhammaanaysaa bacda almowti mubaasharatan geerida dabadiisa markaba lanna asaasa xayaat linsaan waa qofka noloshiisa wabilmowti an yazaala xayaatuhu noloshiisa ku suushay oo fatasuulu dimatuhu dimadiisina waa suulaysaa oo falaa tabqaa lahu u baaqi ahaan mayso ahliyatu wujuubin u baaqi noqon mayso laa kaamila walaa naaqisa mid dhammaystiran iyo mid naaqisi toona amaa duyuunuhu daymankiisii miyaa famasiiruhaa masiirka iyo halka dayntaas ku dhammaynaya asquudu dhicid weeye idaa lam yatruk ilmayitu maalan haddaanu xoole ka tegin walbaqaau inay baaqi noqon weeye xoolihii in taraka maalan hadduu ka tegey waa litacalluqihaa dayntii bihi maalkaasay ku tacalluqi wa min uma halkaa inagoo ka duulaynana yejib waxa waja alwafaa in la oofiyo xoolihii laga bixiyo daynta wa calaa hada alqowli way bacdu xanaabila xanaabilada qaarkood ku tegeen alqowl aani qowlka labaad waadimat lmayiti meydka dhimaysu laa tafnaa ma dhammaanayso walaakin tadcufu aw takhrabu waa daciifaysaa ama waa kharaabaysaa walidacfihaa dacfigeedada ayaa tabaqaa ma aha waxaa la baaqi ahaanaysaa ahliyat lwujuubi fi ljumla ahliyaddii wujuubka ayaa yacni guud ahaan iyo jumla ahaan baaqi ahaanaysaa walaakin laa taqwa haadii dimma dimmadani ma karayso ma awoodayso allatii dimaaso adcafaha almowtu mowtku u daciifiyey calaa taxamuli duyuun dayman xambaarideed almursala duyuunta mursalka ah ee sii daysan yacni ma awoodayso inay qaaddo in lam yakun hunaaka haddaanu halka ahayn ma yuqawiyaa wax hoojinay oo min maalin xoolaa tarakahu mayitu uu ka tegey ow kafiirin ama kafiira oo kaana qad kafara dayna daynta mid kafaalo qaatay fii xayaati lmadiini kan qaabaysan intuu noolaa wa biduuni haadaa kan kafaalada wadaaka iyo kaasoo xoolaha dhanla-aantood yasqudu daynu waa dhacaya wala yabqaa mana jirayo wa tataratabu waxaana ka ratibmaysa calaa hada alqowli qowlka waxaa ka ratibmaya cadamu jawaazi kafaarati dayni inaanay banaanayn dayn in laga kafaaro qaato caman maanta qof wertay muflisan isagoo ayda wayadullu waxaana tusinaya calaa suquudi dayni daynta dhicitaankeeda fii hadihi alxaalati xaaladan suquudu lmutaalabati doonidii laga doonayay oo dhacday walihaadaa saa daraaddeed baa curifa daynu daynna waxaa lagu tacriifiyey biannahu wasfun sharciyun waa wasfi sharci oo yadharu aharuhu ahartiisu ay ku muuqato fii tawajuhi almutaalabati dalbidda jihaysigeeda waqad saqadat ilmutaalabatu mutaalabadii iyo dooniddae bilmowti bay ku dhacday oo falaa yabqa daynu dayntii ma hadhayso ama alkafaalatu kafaalada miyaa fahiya lukhraa iyana sidoo kale laa tasixu ma ansaxdo can almayiti almuflis qofka dhintay ee ay dhahaan kaba ansaxdo in laga kafaalo qaataa lianna alkafaalata sumicat waxaa loo jeedayay liiltisaami lmuaalabati muaalabadii iyo ka dooniddii laga doonaya bimaa calal asiili qofkan asiilka ah ee asalka isagu daynta u qaatay wixii laga doonayey dooniddaa islaazimitaankeeda ayaa kafaalada loo salciyey laa iltizaamu asli dayni daynta asalkiisa islaazimintiisa kafaaladu ma aha waa bidaliili baqaa'idayni dayntii ay ku baaqiyaan saxaradaasiini bacda kafaalati intii laga kafaalo qaatay dabadii kamaa kaana qablaha qabla alkafaalaba siduu ahaa waxaysu meelashayna albutaalada saqadat can ilasiili bilmowti meeshii ay markaa mutaalabadii kaga dhacday asiilkiina bilmowti falaa yasixu ma ansaxayo iltisaamu lmutaalaba mutaalaba iyo ka dalbid in la bacda suquudihaa intay dhacday dabadeed webitaanada laa yumkinu ma suurto gelayo taxaququ macna alkafaala kafaalada macnaheeda inuu xaqiiqoobo allatii kafaalaso hiya iyadu cibaaratun cibaaro kaa can dami dimatin dime in loo geeyo ilaa dimatin dime kale loo geeyo fi lmuaalabati ka doonidda oo falaa tajuusu lkafaalatu kafaaladii markaas ma banaana faidaa maa wufiyat marka la oofiyo duyuunu lmayiti maydka daymankiisii wa sufiyat tarikatuhu tarikadiisii la safeeyo faniyad waxaa dhammaanaysa dimmatu watanaasad waa lay baaba'aysaa lianna wujuudaha jiritaankeedu kaana lidaruurati iifaa'i ilxuquuq waxay ahayd yani daruurada iyo baahida in xuquuqda la oofiyo wa tasiyati tarikatihi tarikada in yani la tasliyeeyo oo la socodsiiyo wadaruuratuna tuqadaru biqadarihaa daruurada qadarkeeda ayaa lagu qadaraa fa idaa saalat daruuratu markay tagto wajaba waxa waajiba ictibaaru dimma macduuman tamaaman midaan jirin dhammays ahaan in loo qaato huwa waaqicuna xaqiiqatan xaqi ahaanna waa siday tahay waxau sheekhu leeyahay qowlka labaad waa dimada qofkan mayidkaahi inaanay markaba dhammaanaynin laakiin ay daciifayso ama ay kharaabeyso waad ama waa haraabaysaa yani sidaana waa xanafiyada qaarkood ayaa sidaa qabaa oo waxay leeyihiin geeridu ma inhaynayso ma dhammaynayso dimadii laakiin waa daciifinaysaa oo dimadu meydku waa baaqi ahaynaysaa biqadri daruura ee xuquuqdii tarikadan ku tacalluqsanayd ee sabab nolosha ku ahayd yacnii inta laga tasrinayo laga dhammaystirayo marka bacfiga yacni ku yimid dimadii awgeed ayaa ahliyat lwujuub jumla ahaan waa iski jiraysaa dudub ahaan laakiin wuxuu leeyahay dimadani maydka iyo geeridu ay daciifisay ma awoodayso inay duyuun mursalo ah ay xambaarto addiin almursala inay xambaarto ma awoodayso haddii aanu meeshaa oolin wax xoojiyadaas oo xoolo uu ka tegay ka dhintay ahay ama qof kafiila oo dayntan kafaashay intuu qofkan qaabaysanin noolaaba haddaan qof kafaashay jirin xoolo uu ka tegayna aanu jirin kafaaladaasi waxaa leeya dimadaasi ma daciifiyey ma awoodaysa markaa dee imankii mursalada ahayd inay qaado haddii markaa xoole uu ka tegayna aanay jirin cid intuu noolaa dayntan kafaalo qaadatayna aanay jirin dayntaasi way dhacaysaayo ma baaqi ahaanayso dayntaasi way dhacaysaayo baaqi ahaan mayso ahliyat lwujuub waa u joogtaa baynan fi ljumla oo isagoo dhintay ayuu wax yeelan karaa masalan intaanu dhibanin waxay leeyihiin hadduu shabag dhigtay ama mid kalluunba ha ahaado ama yacnii dee wixii kale wax lagu daban jirayba ha ahaadee isagoo u buu dhintay yaa ugaadh baa ku dhacday intuu dhigay waa milkiyayaabay waa laga dhaxlayaa masalan dayman oo saabay intaanu dhibanin masalan shay uu iibiyey ayaa la soo celiyey dee lacagtii isaga ayay markaa dul fulaysaa masalan waddo caama ah, dariiq caama ah, ayaa wuxuu ka qoday oo dadku wada leeyihiin buu ceel ka qoday kii ayaa lagu dhacay cudwaan buu u qoday mahadur baa la odhanayaa kii ku dhacay maya yacnii waxaanu leenahay weli dimadii maydka ayaa sii joogta isaga ayay markaa fulaysaa oo dhinaxooyinki iyo tarkadiisii ayaa lagu yeelanayaa laakiin waxay yani isku khilaafsan yihiin abu xaniife iyo labadiisii saaxiib inkastoo aanu sheekhu markaasi ayna u kala saarin haddii uu dhinto isagoo waxaa la yidhahday horto haddii aanu waxaynu idhi xoolana aanu ka tegin cid dayntaa kafaalo qaatayna aanu jirin dayntaasi way dhacaysaa ma baaqi ahaanayso taa maxaa ka raatimayo buu leeyahay qofkii mar hadduu dhinto isagoo waxba haysanin dayntii cidi kama kafaalo qaadan karto dayntii lagu ahaa cidi kama kafaalo qaadan karto waxaana tusinayaa inay dayntu dhacaysa xaaladda dee doonidii laga dooni lahaa ayaa meesha ka baxday mar hadday doonidii iyo isiidii meesha ka baxday isagana isagoon waxba haysan inuu dhintay dee way dhacday cid markaa odhan karta oo yani sharciyana maba cid kala tiradaanaa bixinaya saas daraaddeed baa dayn waxaaba la yidhaahdaa waa wasfi sharciya oo asartiisii raadkiisu ay ku muuqato uun ujeedintan muaalabada tawajuhan iyo ujeedintan mutaalabada kacodsiga ayay ku muuqataa mar haddii ay mutaalabadii iyo doonidii laga doonayay geeridan ay ku dhacday dayntii baaqi maaha ilain dayn macnaheedu waxayd waxaad qof ka doonaysa le warisi qofkiina mar hadduu dhintay oo isi aanay jirin meesha waa ka baxday cid safaalo qaadatayna aanay jirin dayntan intuu noolaa yacni xoola uga tegayna aanay jirin taasi waa mid kafaaladii iyaduna wuxuu leeyahay sidoo kale ma ansaxayso mayit muflisa in laga kafaalo qaataa ma bannaana oo dayntii markaa lagu lahaa uu isa saaro maxaa yeelay wuxuu leeyahay kafaaladani marka horeba waxaa loo sharciyeeyey inuu qofkii isnaasibiye mutaalabadii iyo kadoolidii waxaa qofka lagu lahaa asiil haddaba asiil ogo waa qofka daynta lagu lahaa ee qaatay doolidii laga doonayay qof kalee lalaha warisi dayntii kadoolidaasood islaasimisay weeye oo aada ogolaatay adigana dayntaa in lagu weydiiyo lagaa doono ee ma aha daynta lafdeedii inaad islaasimisood isa saartay oo waxaa markaas u daliila in waxaanaad soo korarsatay muaalabo iyo kadooni ay tahay dee dayntiibaa waxay baaqi ku tahay ciddii asilkayd lagu lahaa intaad kafaalo qaadatay sidii intaanad kafaalo qaadaninba loogu lahaa ee looga dalbayey ayaa iminkood kafaalo qaadateen loogu leeyey marka waxaad soo korarsatay sidii isagana looga dalbayay adigana in lagaaga dalbo mar hadday sidaa tahayna dee muaalabadii iyo codsigii ninka laga codsanayey kii asiilkaa lagu lahaa geerida bay kaga dhacda doonidii laga doonayay oo meeshaba ka baxday oo dhacday inaad adigu tiraahdaha layga doono aniga wuxuu leeyahy ma ansaxayo mar haddaynu sidaa nidhina macnihii kafaaladu ma xaqiiqoobayo leanna kafaaladu wuxuu leeyahy waa cibaada can dami dimatin ilaa dimatin fi lmutaalaba ey qof baa hoola qaatay dayntaasi dimadiisi bay saaran tahay waa mudaalab oo isagaa laga doonayo adna dimadaadin baad ku dartay oo qofkii baad kafaalo qaadatay oo adigana dooniddii waa laba dimo oo laysugu geeyey uun dayntan ka dooniddaydii markaa kafaaladii ma bannaana mar haddaynu sidaa nidhi wuxuu leeyahay mar haddii daynta marka daynta la oofiyo tarikadana la sameeyo dimadii maydkani way dhammaanaysaa waanay baaba'aysaa li'annahu sii jiritaankeedani wuxuu ahaa xuquuqda wafinteeda baahideeda iyo tarikadan in la tasreeyo tasriyeeyo wadaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeeda lagu qadaraa mar hadday daruuradaasi markaa meesha ay ka baxdana dimadii qofka waxa laga soo qadaya inaan jirin waana siday ahayd buu ku leeyay inaan jirin wahuwa waaqaca xaqiiqatan inaan jirina waa siday xaqiiqada ahayd marka labadiina saaxiib laakiin waxay leeyihiin qofkan meyidkaah ee dhintay dayntiisa waa la kafaalo qaaday oo daynta baaqiyaanshaheeda ma anfilaya buu leeyahay geeridu waa maalku waa xukmi oo baqaagiisa awood uma baahna alqowl aani qowlkana adimat laa tabraa ma dhammaanayso walaakinaa tadcifu waa daciifaysaa aw takhruba ama waa kharaabaysaa aw takhruba ama waa kharaabaysaa walidacfihaa dacfigeedaas aynimadii daciiftay awgeed ayaa tabaqaa ma aha waxaa la baaqihaalaysa ahliyat lwujuubi ahliya wujuuba fi ljumla yani duuduubahaaniya guud ahaan jiraysaa walaakin laa taqwa ma kalaysa hadihi dimna alatii adcafaha almowtu uu daciifiyey calaa taxamuli duyuuni lmursala duyuuntii mursalada ah inay sii daysnayd yani xambaaritaankeeda in lam yakun hunaaka haddaanu halka ahayn maa yuqawiha wa xoojiya oo waxaa xoojinayao min maalin xoolaa tarakahu mayitu uu ka tegey ow in lam yakun hunaaka kafiilun haddaanu ahayn ama maa yuqawihaa oo min maalin ow kafiilun oo min kafiilin ah kaana waaqidka faladayna daynta midka faraqatay fii xayaati lmadiina ka daymaysan noloshiisa wa biduuni haada kan soke isbishaare waa kafiilka wadaaka iyo kaa xoolaha la-aantood yasqudu daynu dayntu waa dhacayo walaa yabqaa mana harayo watarataba calaa hada lqowli waxaana ka ratibaya caadamu jawaazi kafaalati dayn dayn aan laga kafaalo qaadan karayn caman maata muflisan ofal inta isagoo cayda wydul calى suquud daynina waxaa kutusinaya fi hadi xaalati suquud muaalabati dalbidii qofkan laga dalbaya waa dhacday walihaada sana daraadada curifa daynu daynta waxaa lagu macrifeeyey biannahu wasfun sharciyun inuu yahay wasfi sharciya oo yadharu asaru asartiisu ay muuqato waxay asartiisa ku muuqato fii tawajuhi lmuطaalabati dalbidan iyo ka dooridan ujihaysigeedan ay cidda u jihaysanayso ayuun baa lagu gartaa waa wasilasan ayaahe qofkii lagu garay in doonidda laga doonaya la yakeen waqad saqadat ilmuaalabatu muaalabadii iyo dooniddiiba waxay ku dhacday bilmowti geerida oo fala yabqadaynu dayntii ma baaqi ama alkafaalatu kafaaladii fa iyal sidoo kale laa tasixu ah ma ansaxdo can ilmayiti lmuflisi maydka mufliska ah ee xaydha in laga kafaalo qaataa ma ansaxdo lianna alkafaarata saricad waxaa loo jideeyey liiltisaami lmuaalabati ka doonid inaad islaasimiso bimaa shay doonideed calal asiili qofkan asiilkaa lagu lahaa dayntii lagu lahaa ka doonideed oad u isa saarta wey laa iltisaama isli dayn daynta asalkiisii oo aad markaa isa saarayso ma aha bidaliili baqaa'i dayni waxaa u daliila inaad muaalabadan waxaad isa saarteed ay tahay asalkii daynta aanay ahayn ila markaad ka bixisaba haddana waad ku soo noqonayse waa bidaliili baqaa'idayni dayntu inay ku baaqitay calal asiili qofkii asiilkae diinta lagu lahaa in la kafaalo qaatay bacda kafaalatii intuu kafaalo qaatay dabadeed dayntii waa ku baaqi kamaa kaana qablaha sidii kafaalada ka horba dayntu qofkan asiilkaa ay baaqi gu ahayd waxaydu meesha in saqadada ay dhacday cala lasiili bilmowti geeri ay kaga dhacday falaa yasixu ma ansaxayo iltisaamu lmuaalabati ka dawladii inuu islaasimiyo bacda suquutiha dawladdiiba intay dhacday meesha ka baxday inuu isagu dib isu soo saaraa ma ansaxayo wabittaali sidaasaa la sexdii dhana laa yumkinu suurtagal maaha taxaququ macna alkafaala macnihii kafaalada xaqiiqowgiisu suurtagal maaha allatii taas iyadu cibaaratun cibaaro kala yidhi can dammi dimatin dima in loo geeyo ilaa dimatin dimo kale fi lmuaalabati xagga ka dawladda walaa tajuusu lkafaalatu kafaaladii markaa ma banaana faidaa maa hadi ogaydaaya maa marka laysuga maada waa iska siyaadeen faidaa maa wufiyat marka la oofiyo diyuunu lmayiti daymankiisii wa subiya tarigeedu la safeeyo faniya dimatu dimadiisii waa dhammaanaysaa wa waana baaba'aysaa lianna wujuudaha jiritaankeedu kaana wuhaa lidaruurati ifaa'i lxuquuqi xuquuqda oofinteeda daruuradeeda iyo baahideeda ayuu ahaa iyo wa tansiyati tariga tarigada wadaruuratuna tuqadaru biqadariha qadarkeeda ayaa lagu qadara waa qaacida fiqhiya kutubtii fiqhiga ku sabanay adaruuratu tuqadaru biqadariha faida saalat daruuratu markay suusho wajaba waxaa jira ictibaaru dimmati dimada in loo ictibaariyo macduman mid aan jirin tamaaman si dhammaystiran wahuwa waaqicaa xaqiiqatan xaqaana waa say ahayd inay dimadii macduuma tamaaman tahay waa waaqaceeda iyo jiritaankeeda rasmiga ah alqowl thalis qowlka saddexaad ina dimata mayiti maydka dimadiisu tabqaa way baaqi ahaan walaa tabnaa dhammaan mayso fatabqaa waxay ahaanaysaa mashquulatan biduyuuni deymanka mid ku mashquulsan wayuaalabu alqayimu kika mas-uulkaa tarikadana ala tarikad kika mas-uulkaana biadaa'iha minha inuu ka bixiyo ayaa laga doodi wa tarataba calaa hada ra'yi ra'yigan waxaa ka ratibmayaa jawaazu kafaarati dayni inay bannaan tahay daynta in laga kafaalo qaadan karo aman maata muflisan qofka dhintay isaga oo cayda wa cadami suquudi dayni canhu iyo dayntii inaanay ka dhacaynin xataa walow lam yataqadam axadun midba yaan u bixin likafaalati kafaaladiisa yaan u soo bixinbe wayaxtajuuna waxaanay uxujaysanaa ra'yi fii cadami suquudmeyit muflisi qofkii meydka mufliska ahaa inaanay ka dhacaynin dayntu waxay u daliishadeen iyo wa jawaazi kafaaladiisa banaanideeda anna tabaruca hada lmeyiti meydkaa in lagaga tabaruco biadaa'i dayni dayntiisa hegwideeda saxiixun weeye wayahbutu lidaa'inina waxa u sugmaya xaqu listifaa'i xaqa oobsasho min almutabarrici in ku tabarrucay uu ka oobsado wa hada alxaquna aclaa uu ka sarreeya min xaqi almuaalaba xaqii muaalabada iyo dalbidda uu ka sarreeya mimaa kii oo kii tusinaya calaa baqaa'i dayni daynta baaqi hesheeda wa aydan mar labaad faina kasaarat alxayi almuflis qof nool oo cayda kasaara qaadashadii saxiixatu weeye maca tacadudu sibaaya iyadoo laga oofsan karaynin oo fatasixu waa ansaxaysaa kasaarat lmayiti almuflisi aydan waa ansaxaysaa wa ayidu haadaa waxaa xoojinaya ana nabiya sala alla ala slam wuxuu baneeyey kafaaratu dayni bacda almowti geerida dabadiin dayn laga kafaalo qaadan karo fa maa suwiya duyuunulmayiti marka la safeeyo la simo wa sumiya tarikatu tarikadiisana la safeeyo talaasad waa baabaysaa cinda daalika dimatu walam yacud mana ahaanaya yatamatacu midku raaxaysanaya biayi shayin wax min ahliyat lwujuubi ahliyat lwujuub yani wax ka mid ah wuxuu leeyahay sheekhu qowlka saddexaad waxa weeye dimat inay joogi oo aanay dhammaanaynin oo ay weliba ahaanayso mid ku mashquulsan daymankii oo qofkan qayimka ana ee tarikada markaa qayma ku ana laga rabo inuu ka bixiyo sidaasi waa ra'yiga ay qabaan jumhuurtu maalikiye iyo shaaficiye iyo bacdu alxanaabila ayaa sidaa qaba oo waxay qabaan in dimadii bacda almowt ay markaa baaqeelaysa ilaa inta xuquuqda tarikada ku tacalluqday dee laga saafeynayo oo xuquuq jadiidana waa yeelan karaa sida aynu horaba u sheegnay sida markaa shabakadihii dawqaarsiga u dhigay oo kale waa mulkinayaa iisina baaqi bay ahaanaysaayo dilintii bay mashquul ku ahaanaysaayo qofkan qayimkaan ah, inuu ka guda ayaa laga rabaa waxaana markaas ay u deliishadeen xadiidka tirmidi warinayo ee odhanaya nafsulmuumini mucallaqatu bidayni xataa yuqda canhu qofka muuminkaa nafdiisu waxay ku xidhanta deyndiisa ilaa inta laga gudayo deyn kale oo jadiidana markaas waa qaadi kartaayoo dee shayu markii ibiyey oo dib loogu soo celiyey lacagtiisii iyo aanu markaa meel cudwaana ka qoday oo cidi ku dhibatay iyo kuwaasoo kalena iyaguna waa ku soo kordhi karaan oo macnaha qofkii xoolabaha ka taga e ilaa inta laga bixinayo dimadiisu mashquul bay ku tahay dayntan yacni qowlkii horena wuxuu lahaa mar haddii uu xoolo ka tegey xoolaha ay ku tacalluqaysaayoo dimadiisii waxba ma saarna oo yani nafsulun ala cutbin xataa yuqda canhu yani wax saarani ma jira ay leeyihin xoolaanay ku wareegtay ra'yigana waxaa ka ratibmaya war ra'yigaa markaas loo badan yahay in dee jumhuuri maalikiya wa shaaficiya wa bacdu xanaabila maalikiya o dhan iyo shaaficiye o dhan iyo bacdu xanaabila ayaa ku tegey waa jumhuurkii axnaafta unbaa markaa dhinac ka martay waxaa ra'yigaa ka ratibmaya nin dhintay oo dayn lagu helay in dayntii laga kafaalo qaadan karo inaan dayntii ka dhacayninoo saarantay walow cidba iyo usoo kafaalada usoo bixinbe waxaanay u xujaysanayaan ra'yigooda inaanay dayntu ka dhacaynin qofkan mufliska ee caydhaa ee dhintay iyo in laga kafaalo qaadan karayo waxay leeyihin in lagu tabaruco maydkan oo dayntiisii laga bixiyo waa mid saxiixa qofkan daayinka ee dayn kalena waxa u inuu ka ofsado kan ugu tabarucay dee taasaana ka sarraysa bay leeyihin mudaalabadii iyo doonidii ciddii uu ka doonaya waxa ka sarreeya kan ugu tabarrucay waxaanay tusinaysaa markaa dayntii inay baaqi tahay midda kale waxay leeyihiin qof nool oo xayira dee waa laga kafaalo qaadan karayey ayadoo aan laga gudan karayna qofkii dee waxaydigan waxba haysanin dee qof geeriyooday oo dhintay oo muflisana iyadana in laga kafaalo qaataa dayntii waa ku waa ansaxaysaa waxaana ayidayaa hadalkan ama ra'yiga nebigu wuxuu baneeyey dee in laga kafaalo qaato qof dhintay waa macruuf waaynu garanaynaa yani xadiid ay taariqudni iyo bayhaqi warinayaan ninkii ansaariga ahaa ee geeriyooday dayn ma lagu leeyahay buu yidhi haayo waxay yidhahdeen waxaa lagu leeyahay dirham ama laba dinaar baa lagu leeyay haddaba ku tukada buui anigu ku tukan maayo ali miya mise qataada kii yidhi yaa rasuululahi anigaa bixinayo ku tuko markaasuu ku tukaday xadiidkaa yani halkaa waxa kalaynu ka garanaynaa masle ay dumarkeennu ay iska dhaadhiciyeen oo wuxuu sheegay aynaan garanaynin oo qofku marka uu dhinto isagoo meherkii lagu leeyahay ma laga saanixi karaa way ka saamixi karta wax u inay ka saamaxdo ka baa sidii looga saamixi karayay ayaa weliba kani uga sii baahi badan yahay oo si aynu sheegayna mashquul ay ku tahay haddaba wax dumarka soomaaliyeed ku yidhi ma garanayno mar hadduu qofku dhinto lagama saamixi kara meherka deetana mid kastoo laga dhigo waxa meherkiiba laga saamixi karaa alqowlu saalidu qowla saaliina limatan layi tabaqaa baaqi ayay ahaanaysaa walaa tafnii ma dhammaanayso fatabqa waanta masquulatan bidiini diinanka mid mashquulsan wa yuطaalabu alqayima cala tariqati tariqada ka mas-uulkaana waxaa laga doonay inuu ka gudoo daynanka minhaa tarikada wa calaa hada ra'yi waxaa ka ratibaya jawaazu kafaalati deyni daynta in laga kafaalo qaadan kara camal maata muflisan qofka dhintay isagoo cayda iyo wa cadamu suquudi dayni canhu inaanay dayntii ka dhacaynin xataa walow lam yataqadama axadun qofnaaba yaan ugu soo bixin likafaalatihi kafaaraqaadashadiisa wayaxtaajuuna lira'yihim waxaanay xujaysanayaan fii cadami suquudi dayni daynta inaana muflisi ka dhacaynin wa jawaazi kafaalatihi kafaalasa banaanideeda waxay u xujaysanayaan ana tabaruca an hada lmeyiti meydkeena in lagaga tabaruco biadaa'i dayni dayntiisa ka gudideeda saxiixun weeye cid qof dhintay daynta in laga bixiyo uu ka bixiyo qofal kaga tabaruco wax diidaya ma jiro waa saxiix wayahbut lidaayini kii daynta la'aana waxa u sugnaaday xaqulistifaai xaq oofsasho min almutabariri kan mutabarrica inuu ka oofsado wa alxaqu xaqan aclaa wuu ka sarreeyaa min xaqi lmuطaalaba xaqii doonidda mimaa kii ayaanu ka ahaaday yadullu tusinaya calaa baqaa'idayni dayntii inay baaqi tahay wa aydan ma rabaad fa ina kafaarat alxayi lmuflis qof nool oo cayda kafaaladiisu iyo indayntii laga kafaalo qaata saxiixatun weeye maca taxaduri listifaa'i iyadoon laga oofsan karaynin macnaha qofkii dhintay mar haddaan laga oofsan karaynin way dhacday muxuneedu maahe qof nool oo caydhooban waxba oo laga oofsan karaynba in la kafaalo qaato waa banaayo fatusixu waxaa ansaxaysa walaa ah, kafaalatu lmayiti almuflis aydan wa yu-ayidu haadaa kan waxaa xoojinaya ana nabiya ajaaza wuxu bani kafaalatu dayni daynina gabara qaadan kara bacda almowti faidaa maa suwiyat marka la silo ama wufiyat ayay kii wanaagsanay laakiin suwiya marka la silo ee macnaha dee dadkii lahaa lagu silo duyuuna lmeyiti qofkii dhintay daynankiisa wa sufiyat tarikada tarikadiisa la safeeyo ayay talaashad baaba'aysaa cinda daalika agta dimatuhu dimadiisu markaasuna iska baxaysaa walam yacud mana ahaay yataata walam yacud mana ahaanin yatabatacu mid ku raaxaysan biayi shayin min aliyat lwujuub aliyat lwujuubkii wax ka midoo haysaara ma jiro almadlab ahaani waa madlabkii labaad alcawaarid almuktasaba waa cawaaridii muktasabada ahayd awalan aljahlu waxaynu idhi laba qaybood ayay u qaybsanaysay mid muktasab mid samaawiye ah iyo mid muktasabo ah ayay u qaybsanaysay awaamid asamaawiya waa taa xagga alle ka timaaday qofku wax ikhtiyaara aanu ku lahayn alcawaarid almuktasaba waa wixii insaanku kasab iyo ikhtiyaar ku leeyahay ama isaanka taadama cid kale kaga timaada marka awalna aljahlu aljahlu ka jaahil noqo sabri laa yunaafii ma diido alahliyata ahliyadii ma diido wainamaa qad yakuunu wuxuusan noqda inuu noqdo ayaa la arkaa cudran cudurdaar fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood huma ima wahuwa ima an yakuuna fii daari lislaami noqdo oo fii daari ayri oo fii gayri daari lislaami noqdo ay daari lxarbi waa labadaa midkood waxau leeyahay sheekhu jahligu ahliyadda horta ma anfiyo ahliyat lwujuub iyo ahliyat ladaab toona laakiin cudurdaar buu noqdaa xaaladaha qaarkood jahligaasina laba loo kala qaadayaayo inuu jahli fii islaami dhexdeeda yahay iyo inuu jahli fii gayri daari islam daarulxarbi yacni daarulislaamna waa daarta ada islaamku leeya calankiisuka taaganya lagu xukminayo daarulxarbi eh, ama hayru daarulislaamna waa daarta gaalada siyaadada iyo maamulka iyo taladaba gaalada ay leeyihiin wuxuuhi aljaaru laa yunaafi ahliya ma anfiyo wainamaa qad yakuunu inuusan noqdaan arkaa cudran fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood wahuwa ima an yakuuna fii daari inuu yahay oo fii hayri daari lislaami daari aljaru fi dar slaam haddaba jahliga maca daarulislaam dhexdeeda alqaacida ina aljahla jahliga laa yucaddu cudran laguma tiriyo fi dar lislaam lianna alcilma fiiha mafruudun mid la qadari weeye calaa man fiihaa cidda ku sugan oo fala yucdar lmuslimu muslim loogu cudur daari maayo bijahlihi ka jaahil noqosho uu ka jaahil noqday alaxkaam alcaama axkaamta caamka alwaadixa ee cad allatii taasoo laa ruksata rukso liaxadin qofna fii jahli aanay gu sugnayn wahiyo haabitatu waata ku sugnaatay bilkitaab wa sunati almutawaatir aw ilmashhuura ku sugnaatay aw alatii aamata incaqada caleyha alisraac uu ku guntamay ka wujuubi salaatiba weeye wa siyaami iyo sabga waajibnimadiisa wa ka taxriimi alkhamri khamriga xarimadiisa wey wa zina wa qatli nafsi bikayri xaqin lagu dilo waxurmat اctidaa iyo xadgudub xaarannimodeed calaa maali اlgayri wanaxwi dalika walaa yustasnaa min dalika diniyu laga soo reebi maayo oo falaa yucdaru biljahri loogu cudurdaari maayo uu ka kaanowray bimaa yuطabaqu calayhi wixii lagu dabaqaya min axkaami islaamiya kalqisaasi wxad zina iyo wsariqa lannahu muqiimu fii daari islam buu ku nooliyey wlcilmuna fii daari islaami muftaradin mid lagu qadari weeye fi ljamiici dhammaan walihaada saa daradeed low aslama hadduu islaamo oo fa alkhamra yacabo wajada calayhi lcuquba lianna taxriima alkhamri shaayicun wa mushtahirun mid shaayic oo mushtahira weye fii gaari lislaam falaa yucdaru axadu min jahlihi qofna ka jaahil noqosho loogu cudur maayo wuxuu leeyahay sheekhu jahliga daarulislaam dhacaa dhexdiisa qaacidadu waxa weeye jahliga inaan loogu cudur daaraynin fii daar lislaam maxaa yeelay cilmi in yani wax kasta cilmi loo yeesho waa mid la qadarayo oo la leeyahay qof walba waa u suurtagal qof muslima ah markaa loogu cudurdaari maayo inuu ka jaahil noqday axkaamtii caamka ahayd ee caddayd ee ruqso qofna jaahiligeeda aanay ku sugnayn masalan waa axkaamta ku sugnaatay kitaabkii qur-aanka ama sunaha mutawaatirka sunaha mutawaatirka ahi waxa weeye waa xadiidka ay wariyeen tiro aanay suurtagal ahayn inay been isku waafaqaan sidaynu markaa ku soo aragnay dee kutubtii usulka ahaydee kale ama mashhuurada ah mashhuuradaba markaa dee waa saddex iyo wixii kasii badnaa mashhuura maridu fawqa ma salaata saddex iyo wixii kasii badnaa kay wariyeen weeye ama markaa ijmaacu uu ku guntamay waa salaadda waajibnimadeedii soomka waajibitaankiisii khamriga xaaraannimadiisii zinada xaaraannimadiisii dilka nafda markaa xaqdarre lagu dilay xaaraannimadeedii inay xaaraan tahay markaa in lagu xadgudbo maal cid kala leeday iyo wixii la mid a ah. yacni waa waha axkaam markaas cad weeye oo qofna aanu ka jaahil noqon islaam oo daru islaam joogaa xataa waxaa laga soo reebay melidimiga qofkan gaalka ah ee daarulislaamka ku dhaqanaya jizyada laga qaado isagana loogu cudur daari inuu ka jaahil noqdo waxa lagu dabaqay axkaamulislaam inta lagaga dabaqo ayana inuu ka jaahil loogu cudur daari maayo qisaastii oo kale hadduu qof dinu yidhaahda maa yani in lai dilayo laga yeeli maayo xaddu zina zinada xadkeeda sariqa hadduu sameeyo xadkeedii yani jaahil baan ka ahay lagu cirdaari maayo lanna daarulislaam buu ku nool yahay cilmiguna daarulislaam mid lagu wada qadari weeye dhammaan gaal iyo saaba wixii ku nool hadduu islaamo oo uu khamri cabo cuqubadii waa ku waajibaysaa maxaa yeele khamrigu xarimaysu waa mid faafsan oo caan ku ah daarulislaam qofna markaa loogu cirdaarmaya inuu ka jecel noqdo aljahlu fii daari lislaam alqaacida ina aljahla laa yucaddu lagu tilmaayo cudran fii daari lislaami lianna alcilma fiiha mafruudun waxaa lagu qadari calaa man fiiha cidda ku sugan oo dhan yani waa lagu qadari markaas ama yani mid lagu fardiyeli weeye falaa yucdaru ljahlu jahli loogu cudurdaar falaa yucdaru muslimu loogu cudurdaari maayo bijahlihi ka jaahil noqoshada alaxkaam alcaama alwaadixa axkaamta caamka waadixa uu ka jaahil noqday allatii taasoo laa ruksata liaxadin fii jahliha qofna aanay ruksa ugu sugnaanin ka jaahil noqoshadeeda wahiyo haabitatu waatay ku sugnaatay bilkitaabi wa sunati almutawaatira kitaabkiiyo sunnaha mutawaatirka aw almashhuuri ama mashhuurka aw ilatii ama waata inxaqada calayha alijmaacu ijmaacii culimada muslimiinta uu ku guntaday ka wujuubi salaati iyo wasiyaamima weeye wa ka taxriimi alkhamri wazina xaaraamniyeynta khamriga iyo zinada weeye wa qatli nafsi iyo nafda dilitaankeeda bigeyr xaqi lagu dila xaaraamnimadeeda wa xurmati اlictidaa iyo xarimnimada kuxadgudubka calaa maa la lagu xadgudiya wanaxwi dalika walaa yustafnaa min dalika dimihii laga soo reebi maayo oo falaa yucdaru biljahli loogu cudurdaari maayo bimaa yutabaqu calayhi wixii lagu dabaqaya min axkaami alislaami ah kalqisaasi iyo waxaddi zina iyo wasriqa wey liannahu muqiimun fii daari lislaam ayuu ku nagaya waalcilmu cilmi iyo ogaansha axkaamtaa la ogaada fii daari lislaami muftaradun mid la qadari weeye fi ljamiici dhammaan walihada low aslama haddii sabab fa alkhamri waxaaba wajada calayhi lcuquuba waa ku waajibaysaa lianna taxriima alkhamri shaayicun waa mid faafsan wa mustahirun waana mid caana fii daari lislaami oo falaa yucdaru axadun bijaahi loogu cudurdaari maayo wa milu maa dukira kaa la soo sheegay waxaa la mid a fii cadami ictibaari iljahli cudran inaan jahliga cudurdaar loo ictibaarinaynin jahlu man mid jaahilnimadii khaalada biijtihaadihi ijtihaadkiisa ku khilaafay sariixa alkitaabi kitaabka araygii ku caddaa aw sunna mashhuura ama sunna mashhuurkaa sariixiisiya si uu ku caddaa min alawali waxaa ka mida alqowlu oraa bixilli dabiixa wixii la gowracay xaaraannimadeeda allatii taasoo turika laga tegay calayha in magaca eebba loo qabta camdan looga tegey qiyaasan iyadoo looga qiyaasanayo calaa matruuki tasmiyati sahwan kii bisinka loo qabto sahwi looga tegey iyadoo looga qiyaasanayo fa inahu mukhaalifun liqowlihi tacaala buu khilaafsan yahe walaa taakuluuha cunina mima lam yudkar ismu llahi calayhi waxaan ilaahay magaciisa lagu xusin wa min aani ka labaadna waxaa ka mida sunada mashhuurkaa khilaafay alqowlu bitaxliil in la yidhaahdo gabadhii waa ku xalaaloobaysaa biduuni wain biduuni wain ayadoo caqdi un ku dhacaye aanu markaa ninkii labaad aanu u galmoonin waadi mukhaalafadii khilaafsanaysa lisunati mashhuura sunihii mashhuurka ahaa ayuu manhajkaas kaga khilaafsan yahay wuxuu leeyahay waxa arrimaha lamida oo aan jahliga loogu cudurdaaraynin jahliga ka yimi qofka ku khilaafay ijtihaad wixii kitaabka qur-aanka ku caddaa ama sunnaha mashhuurka ku caddaa oo waxa kitaabka ku cad kuwaysiyaadkiisa khilaafay maxaa ka mid a ah? masalan wuxuu yidhi waxa la gowracay ee camdan iyo badayr qofku uga tegay bisinka inuu u qabto waa xalaal buu yidhi waxaan uga qiyaasanaynaa kii sahwi hadduu uga tegiyo ilow bisinka uqabashadiisa dee wa xalaal bay ahayd waa la cunayey hadduu camdan uga tegana waan uga qiyaasanaynaa wuxuu leeyahay waxay khilaafsantahay arrinkaasi qowlka ilaahay yidhi walaa taakuluuha cunina mima lam yudkar ismu llaahi calayhi markii la gowracayo waxaan magaca ilaahay loo qabanin ha cunina hadalkanna iyo miisaalkanna waxa leh xanafiyada iyo maalikiyada xanaabida jumhuurkaasaa leh shaaficiyadu ayagu waxay ku tegeen tasmiyadan iyo in bisinka loo qabtaa inay sunno tahay andadna markaa looga tegi karo markaa in bismi illaahi la yidhaahda mar hadduu qofkii qof muslima yahay inuu bismi illah waa iska sunni lakiin candanba waa uga tegi karaa laakiin qoladaha jumhuurka ayaa hadalkan leh oo aayadda maxay kaga jawaabayeen walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxay odhanayaan iyagu shaaficiyadu ha cunina waxaan magaca ilaahay lagu xusine bal dukira maahu ismun hayrullah magacaan magaca ilahayn baa lagu xusay ha cunina loo jeedaa magaca ilahay lagu xusay maa kala lagu xusay ama waxaa looga jeedaa baktiga waxaan magaceeda lagu xusi baktiga isaga iska baktiyay baa looga jeedaa qowlka labaadna waa ka labaadna waxaa ka mida ah ee sunno mashhuura khilaafay waxaynu ognahay ninku hadduu gabadhiisa saddexdii dalqadoodba furo ama siday afarta madhaboodba qabaan marba ha wada furo ama sida ay yani laysku waafaqsan yahay saddexda dalqadood midba mar ha dhacdo saddexdii dalqadood hadday ka dhammaadaan inaanay u xalaaloobaynoon mar dambe guursan karaynin ilaa inay nin labaad ikhtiyaarkooda isu guursaan mooyaane oo kaa labaad markaa isarkaanu la aqalgalo macnaha iyaanoo aqalgalayo macnaha isarkaanu galma dhex marko kadibna uu dabeed isagii furo ay kala tagaan oo ay ka ciddo tirsato ee kaa hore waayo way kala tegeen ciddadiisu waa dhammaatay nin bay dan ilaahay isu guursadeen kii way waysarkeeno waa kala tegeen kaa labaadna ciddadiisu waa dhammaatay dib kii hore way isu guursan karaan tacliilkaana waxa u shardi ah inuu ninka labaad gabadha ay is arkaan oo galmaha isku arkaan ee meher qura hadday isku arkaan kii hore wax halaalooyi mayso de xadiidkii waxaynu garanaynaa saxiix albukhaariga ku jiray yani ibn abi jabraana ku jiri jiray ee markaas haweeney rifaaca ninkii rifaaca ay lahayd intay yani ninkeedii furay ayay nin kaleo guursatay markaasay idhahd waxba islama haya inamaa maca milu udati fabaalaadiisu waa marada faraqeed oo kale markaasii ma waxaad inaad si hore ku noqoto laa xataa taduuqii cusayrata wayaduuqa cusayrataki ilaayoo yani galma idin dhex marto ninkan dambeed guursatay kii hore kuma noqon kartid xadiidkaasaa markaa meesha yaalla markaa isagu wuxuu yidhi yani biduuni wadin mar haddii caqdi dhacay waa u halaaloobaysaa buuhi kaasina isaga qofka saa jahligiisa loogu cudur daari maayo kaana wa milu maa dukira waxaa la soo sheegay waxaa ka mida fi cadami ictibaari ljaari cudran jaariga inaan cudurdaar inaan jaariga cudurdaar loogu icaarinaynin jahlu man mid ka jaahil noqoshadii khaalafa khilaafay biijtihaadii ku khilaafay sariixa alkitaabi kitaabka masaladii ku cadayd aw isuna almashhuura ku cadayd fa min alawali ka hore waxaa ka mid ah alqowl hora bixilli dabiixa wixii la gowracay inay xalaaloysa alatii taasoo turikad laga tegey atasmiyatu calayha camdan in magaca ilaahay loo qabto baqi looga tegey qiyaasan iyadoo looga qiyaasanaya calaa matruuki tasmiyati tasmiyadiisa kii looga tegay sahwan ilow fainahu mukhaalifun liqowlihi tacala u khilaafsanya walaa taakuluha cunina mima lam yudkar ism ullahi calayh waxaa ilahay magaciisa lagu xusin wa min ahaani ka labaadna waxaa ka mid ah alqowlooda bitaxliili yani taxliil iyo inay markaa u xalaalowday gabadhu ninkii hore biduuni wadin isagoo kii dambe aan wadin mucaamalo ku samaynin wa limukhaalafati wuxuu khilaafsanya lisuna lmashhuura sunnihii mashhuurka ahaa ayuu markaas khilaafsan yahay sidaa daraaddeed gaa cudurka yani jahligaa loogu cudur deeri maayo oo hadduu masalan arrinkaa xukumayna xukunkiisaas yani waxba kama jiraan gabadhina markaas ugu xalaaloobi mayso inba jahligaa loogu cudurdaari maayo ilaa ana aljahla qad yakuunu cudran buu noqonayaa fii mawdici lijtihaadi saxiix ijtihaadka saxiixa meeshiisa alladii kaasoo laa yukhaalifu lkitaaba wasunna almashhuura aan khilaafayni kitaabka iyo sunnaha mashhuurka awil ijmac kamaa fii cafwi axadi waliyilqatiili ka la dilayey labadiisii weli oo midkoodu cafiyo cala alqisaasi iyo wa ka nikaaxi guursigii bilaa suudin uu guursadoo kale iktifaan isagoo ku kaaftoomaya bilaclaami aclaamintii iyo yani muujintii waxau sheekhu leeyahay laakiin jahligu cudurdaar wuxuu noqdaa meelaha ijtihaadka saxiixa meelaha ijtihaadka saxiixa uu ka dhaco ilaa aan kitaab iyo sunne mashhuura iyo ijmaac toona aan khilaafsanayn waa yani meelaha lagu ijtihaabi karo ee ijtihaadkaasina aanu kitaab iyo sunnahiis waxtoona khilaafin waa maxay masalan nin baa la dilay laba inan buu ahaa ka soo qaad labadii inan ee qisaastaa mutay ee weliil qatiilka noqday ayaa midkood casiyey kii kalaa qisaastay isagoo u malaynaya qisaastu inay mid walba si dhammaystiran ugu sugan tahay oo hadduu midigda minka ogolaada kan ogolaaday qisaastigoo dhammaystiran inuu leeyahy markaa laba qisaasayo waa meel ijtihaad baa la yidhi meel ijtihaad weeye waxa kaloo ka mida ah, yani nikaaxii oo kale wuxuu guursaday nikaaxaan markhaati lahayn isagoo markaas iclaankii la iclaamiyey uun ku kaaftoomay ayaan markhaatiyaba u yeelin shuhuudduna waa arrin laga maarmaan u ah ama shardi bay madaxweynaha qaarkood ka dhigaan shaaficiyadoo kale rugli bay ka dhigaan gacantideeda badan baana ku soo arortay laanikacab weli wasaa'ilay cadlin nigaaxyaanu jirayna haddaan weliya laba markhaati oo caadilina aanay jirin iclaankana nusuus baa ku soo arortay xadiis imaam axmed iyo kayrkii warinayo waa cabdillah ibn zubayr laga wariyo marfuuca wuxuu yidhi arinu nikaaxa nikaaxa iclaamiya oo muujiya oo caddeeya ibnu xibbaanna markaa xasan buu ku sheegay sheekh albanina xasan buu ku sheegay xadiidka tirmidi caaisha wuxuu ka waraya macruuf isagoo alaynu hada nikaax muujiya wajcaluu fi lmasaajidi masaajidana gee wadribuu calayh bidufuuf yani dufuufdiina markaa iyo durbaanadiina u tuma xadiidka isaga nin daciifa ayaa ku sugan oo ciisa binu maymuun layidhaha alansaari oo daciifa tirmidi iyo nasaa waxay kala warinayaan faslu maa bayna alxalaali waalxaraami addufu wa sawtu fi nikaax dufka iyo sawdka markaa nikaaxa lagu sameeyo ayaa markaas u dhaxeeya tirmidi xadiidka xasan buu sheegay xaakimna waa saeeyari dahabina waa ku waafaqay yacni haddaba iclaankaas la iclaamiyey ayuunbu iskaga kaafdoomay dabeetana markhaatida cabdu marku dhacayo uma samaynin jahliga isaga iska saa'iqa noqonaya nikaaxiisaasina mid ayuu noqonayaa ilaa an arjaanu cudran buu noqonayaa fii mawdici ijtihaadi saxiix meesha ijtihaadka saxiixa alladii kaas laa yukhaalifu lkitaaba kitaabka aan khilaafaynin aw isunna almashhuura aan khilaafaynin aw ijmac aan khilaafaynin kamaa fii cafwiha axadi waliyilqatili qofkan la dilay labadiisii weli midkooda cafiyo way calilqisaasi ka cafiyo kii kalna qisaaso wa ka nikaaxi bilaa shuhuudin waa nikaaxii bilaa shuhuudda oo kale iktifaan biliclaami iclaanintii la iclaamiyey ee la muujiyey isagoo ku gaafdoomaya wa yulaaxad hunaa waxaa halkan la baynoonaya ana weliya alamri asulda alcaama yacni suldaaniga awoodda guud ciddali ida اkhtaara markuu dooda axad alaaraa ijtihaadiya aaraada ijtihaadiga midkood wa amara biitibaacihi raacitaankiisana uu faro wa aclana dalika wa uclina dalika arrinkaa in la mujiyo bixaydu soo shaacaday alaanu iclaankaasi uu faafay fa fii hadihi alxaala yulxaqu hada ara'yu alاjtihaadi almukhtaar ra'yiga ijtihaadiga la doortay waxaa la haleeshinaya bilaxkaami alcaama athaabita axkaamta caamka ah sugan falaa yucdaru axadun midna loogu cudurdaari maayo biljahli bihi jaahil noqo uu ka jaahil noqday walaa yucaddu bilijtihaadi almukhaalifi bilijtihaad biijtihaadi amaba walaa yuctadu biijtihaadi lmukhaalif low ka khilaafa ijtihaadkiisa isaga lama cuskanayo wallahu aclam markaa inoogu jiro watiga